بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعون أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس الإمام الثقة قال حدثنا أبو بكر بن عياش ثقة عابد إلا أنه كبر فساء حفظه أخرج له muslim isagu muqadimatihiibuu wax kaga wariyaa inta kale waxba kama ga wariyo can nusayr ibn abi ashcaf alasadi abulwaliid iqat imaam can cataa ibn saa'ib wa saduuqun ikhtalat can saciid ibn اmusayib qaala kaana bnu cabaasin ibn cabaas wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda allaahuma qanicnii ilaahay igu qanci wa lii ii barakee fiihi fiima acaytanii wy ilaah waxaad siisay igu qanci ruuxu wuxuu haysto haba yaraadee wixii adduunyaa loo jeedaa ilaa kan daacadaada iyo cibaadadaada iyo cilmigaada yar aad ku qaacda ma ah waxa labaad le waxaa wixii xoolo adduunye ah waxba hayahan qaltaagin intaa yartaa rabbi hadduu iimaan kugu siiyo kugu filan ayb wabaarik la alla u barakeey fiihi fiima acaytanii wakluf calaya kula haa'ibatin bikhayr Hmm? anigu bimaa rasaqtanii ima qor saasa idin qoran miya ibna abi shayba iyo alfaakihani fii taariikhihi qannicni bay ku daayeen anigana qannicni basa ii qoran bimaa rasaqtanii kule meesha waa ku jirta laakiin riwaaya ahaan kitaabta kuma arag maadaama marka sheekuna gooyey labada kitaabna aysan ku jirin waxaan aaminay inaysan lafdigu usan maxfuud ahayn almuhim wax lagugu qancinaya wixii rabbi kugu irsaaqay ee adduunya ah loo jeedaa wabaarig la allow i barakey fiihi fii ma acaytanii aw fii ma rasaqtanii wakhluf allow igu sin calaya dusheeda kulla haa'ibatin shay kastoo iga maqan bikhayrin khayr adduunyada kaa maqan ruuxa gacalka safarka ku maqan xoolaha meel kaa jira ilaah waxaa weyaan ii nabadgeli yani khayr ii ilaali wey wakhluf allow igu sin weeye oo iga dabamar calaya dusheeda kula haa'ibatin shay kastoo maqnan oo anu aan leey ama adduunya ah ama dad ah bikhayrin shay khayr ah yani shaygu inta anu aan gacantu ka anagaa maamulo ilaashan laakiin markuu iga fakado ama uu safar aado ama dadka qaraabadeen maqan ama muslimiinta maqan ilaahu aday ammaanku yihiin <clears throat> sheekh wuxuu ri waa daciifun wa ruwiya marfuuca xaakim xadiidka wuxuu leeya waa xadiid saxiixa walam yukharijah wasakata calayhi dahabi ibn cabdilbar fi tamhiid xadiika wuu ictimaaday weliba wuxuu odhan jiray ibnu cabaas ducadan wuxuu ku ducaysan jiray markuu dawaafhayo bayna rukni walmaqaam halkaa markuu maray ku ducaysan jiray sheekuna waa daciif raxmat ullah alay almuhim waa aar lasu khilaafsan yahi ma sugan yahay mase ma sugno ariiq labaadna waa leeyahay min ariiqi camr ibn abi qays araazi can cataa marfuucan adu xadiiku inuu marfuuc yahay waa daciif laakiin inuu mawquufi sheekh albani waa daciifiyey laakiin inuu xasan yahay baa loo badan yahay xadaana musadad ibn musarhad qaala xadaana cabdulwaariث ibn saciid can cabdilcaziiz ibn suhayb can anas ibni malikin qaal kaana akharu ducaaءi الnabiyi nabiga ducadiisa badankeedu wuxuu ahaa allahuma aatina fi اdunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar xadaana alxasan ibn rabiic albajali abu caliyin اlkuufi fiqaة اimaam قال xadaثna abاأxwas salaam ibn sulaym abاأxwas dhowr goor baynu soo sheegna hadduu dhaco meesha taabiciinta dabaqata taabiciinna haaliban waa ninka loo yaqaana cawf ibnu maalik ibnu nadla ay xalay aynu soo marayna hadduu meelahanoo kala dhaco sheikhu sheikh u noqdo oo bukhaari sheekhiisa sheekha ku xiga u noqdo ama sunanka sheekhooda sheekha ku xiga u noqdo waa ninkan haddaan ahno salaam ibnu sulaym baa loo yaqaana magaciisa salaam ibnu sulaym alxanafi abulaxwas iqat imaam can alacmash sulaymaan ibnu hiraan can abi sufyaan طalxata bnu naafic طalxa ibnu naafic baa loo yaqaanaa magaciisa alwaasiti wayaziid baa noo warrabay abi sufyaan oo magaciisa le طalxa ibnu naafic iyo yaziid ibnu aban araqaashi oo daciif ah yaziid waa daciif laakiin abu sufyaan oo asaga maqruun ku ah ayaa xuja imaam ah can anas bni malikin qaal kaana anabiyu nabigu ilah wuxuu ahaa yugsiru kii badiya an yaquula inuu yidhaahdo allahuma ya muqaliba alquluubi sabit quluubana calaa diinik allaahuma allahyow yaa muqaliba alquluub quluubta allah roreeyow quluubta allah bedela subxaanahu wa tacaala min xusni ilaa sayi wa min sayi ilaa axsan ilahi baa subxaana wa tacala gacanta ku haya maxaa yeele ina eh, eh, quluubta eh, ilahay damiisa bayna asbicayn min asaabic araxmaan yuqalibuha kayfa yasha maadaama ilaahay subxaanahu wa awoodda uu leeyahay nabig wuxuu leeyahy sabit quluubanaa quluubtanada ilaahu ku sug ila qalbigu iimaanku qalbigu ka yimaadaay calaa diinika diintaada diinta islaamka allow nagu sug wey islaam baan nahay waan ku dhalannay waana ku dhaqannaa la tangan nahay ilahay baa kaa xayuubin kara adoo muslim ahbaad murtad noqon karta zindiiq baad isku bedeli munaafiq baad isku bedeli gaal kawacad baad isku bedeli adoo iimaankaay xooganaabaa daciifuliimaan noqon ilahay marka waa in la baryo subxaana wa tacaala weliba xilliga hadda aynu ku jirra zaman fitan baa lagu jiraa xilli waxaynu ku jiraa gaaladu adduunka ay qabsatay oo muslimiinta ay shuku addi yihiin ayib oo kuwo muslimiin sheeganaya gaaladay u aqdaamhayaan u adeegahayaan adduunkao dhan baa isku qasan kii muxiqa ay xaqi ku tagnaa war gaalada laga fogaado war ha laska dhiciyo war khaalimiinta iska qabto war halgama waxaa lihi ey waxaa weeyaan irhaabi ahoo argagixiso ah oo toddobadood ba ay soo tufeen oo adduun soo gubay wiilka qabta maligii baa galay ayib kii nacablaha ee gaalada u adeegahayey ee ariga u qalahayey ee u basaasahayey ee u sirdoonhayeyna waa xariif actifo sidii loo shaqaysta yaqaana siyaasi ah muxanag ayib marka ilahi subxaana wa tacala hala bari xadaثna aadam ibn iyaas ibn abi iyaas shaykh اlbukhaari اlimaam qaala xadaثna shucba bn اlxajaaj qaala xadaanii rajulun baa ii waramay oo min aslam cafwan xadaanaa waxaa noo warramay rajulun min aslam yuqaalu lahu la yidhaahdo majza'a sheekh xalay inu soo marin majza'a ibnu zaahir aلzuhri ibnu zaahir asulami xalaynu soo maray majza ibnu zaahir asulami majza'a baa le magaciisa la yihahda majza'a ibnu zaahir asulami waa nin imaam xaafida qaala samictu cabdulahi bn abi awfa can اnabiyi isagoo nabiga ka warinhaya anahu rasuulku kaana inuu ahaa yadcu mid ku ducaysta allahuma laka alxamd ilaahu maadaday kuu sugnaatay mila asamaawaati samaawaadka muggood wa mila alardi dhulka muggi oo ilaahu mahadaad leedahay wey iyo wa mila maa shay muggii shi'ta aad doonto cir iyo dhul wixii ka soo o kale muggood la wada mudan wey oo min shayin shay ah bacda asamaawaati waalard allahuma tahirnii alla igu nadiifi ugu may oo igu dhaqoo dembiga iga dhaq bilbaradi iyo xaniga iyo biyo qabow iyo wasalji barafka iyo walmaa ilbaari allahuma tahirnii min adunuubi ilaahu dunuubta iga saafiyeel wanaqinii iga nadiifi kamaa yunaqaa ama kamaa yunqaa sida loo nadiifiyo asayb alabyadu marada cad haddii wasakhowdo min addanasi wasakda looga nadiifiyo iyo uskaga xadiika alana soo maray xadaثna cabdالغفاar ibn daawuud ثiqة sabt xasan الxadiiث qaala xadaثna yacquub ibn cabdiرaحmaan alqاri almadani in mucalima ummadda qur'aanka baru ahaa faqiih ah can muusa ibn cuqba min asbati asxaabi اlmaghaazi min aad u qiimo badanoo caalima faqiiha siyarkii makaazida nabi maxamed aad u yaqaana weliba kitaabkiisa la ictimaado wey can cabdالlahi bni dinaar min iqaati الtaabiciin alkibaar can cabdالlahi bni cumara qaala kaana min ducaaءi rasuuli الlah rasuulka ilahay ducooyinkiisa waxaa kamid ah uu ku ducaysan jiray nabi maxamed ducooyinkiisa lama soo koobi karo alxaafid ibn cabdilbar wuxuu leeyay nabi maxamed ducooyinkiisa haddii laisku dayo in la ururiyo laa yaxsiru kitaab kitaabmaba koobi karaba ee kolba intii tabartaada ku soo gaadhan baad xifdiy weliba hadda intaad yar tahay ducooyinka iyo qur-aankaba hala xifdiyo ducooyinka nabi maxamed qur-aankaba hala xifdiyo hadhow waxaad gaadhi doontaa xilli rabi ma qadiraada indhabeesho markaad indha beeshana waxaad xifnayd baa cilmi ku ah wixii maxfuud ahaa fii qalbika baa cilmi ku ah hadhow dee masaajidka soo fadhiisato adoo indhala maxaa samayn waa inaan faraha la laabtay noqonaysa quraan ma dareerin karti ila xifsanidba ducooyinkii maafuurad ahaa maadaa soo xifdiyin markaad atxiyaadka dhammayso in kaa dhammaan xabadda marka intaa yarta waa in la buxsado oo kolega la buxsado oo ducooyinka ma'uurka can nabi sal l slam saxiixada ah iyo qur-aankaba la xifdiyo cala aqali taqdiir da wax kaa lagu darayn kaana min ducaai rasuuli lah rasuulka ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa maangelayaa min zawaali nicmatika nicmadaada iyo galladaada inay iga zuusho ilan waxyaaba nicmooyinka ah xadiis baa wuxuu tilmaamayaa ilaahi subxaana wa xoolahan iyo nicmooyinka ruuxa bini aadamka ah marka la siiyo oo lagu fiirinaya inuu xaqii ilaahay oga qumo oo ilaahay subxaana wataala u mahadnaqo oo uu shukriyo kadibna xuquuqdii lagu lahaa ama masaakiin iyo fuqara iyo qaraba laha inuu ka ogaado oo wadooyinka lagu talagalay uu ku bixiyo ee ruuxa muslimka laga hadlahaya hadduu saa yeeli waayo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu mudan yahay inuu ka wareejiyo waa lagaa shugay ninkaa lagu shubhaya madala dhasha toban sana ka hor dadkii fuqarada ee saboollaha maanta waa aqniyo wey kuwa maanta akaniyada ah, labaatan sana toban sana kadib in laga sugo laga yaaba nin kastaba imtixaan baa ku socda marka waa in laska ilaaliyo ilaahay waxaan kaa maangelaya nicmadaadii galladaada iimaanku kow ka yahay inaad iga zuuliso wa caafiyatika caafimaadkaada wareegiisa kaa maangalay oo cinda anasaa'i wa taxwiili caafiyatika caafimaad oo iimaana iyo nabadgelyo iyo fayoobi baad qabtaa ilahay u mahay subxana wa tacala barina inaan lagaa wareejin wa faj'ati niqmatika balaayadeeda kadiskeeda yaan kaa naangalay ilahay inay balaayo igu soo boodo adoo xalay baryo nabad ku baryo un saafa lagugu soo boodo adoo makhribkii ceshihii wanaag ku tukaday in lagugu baryo yani wax kugu soo booda kugu soo booday kugu bariday baa jirtay dhan soomaaliya almuhim waa yaan lagugu soo boodin wey balaayaansa kugu soo boodin balaaya kugu soo boodo maxaa keenaysa adaa xaqi lagugu talagala la iman weydi abaalgudki baa lagaa waayey dariiqi fiicnaa baa lagaa waayey idan ilahay inuu ku icqaabiyo xaq u leh wafajat nimatika balaayada ku soo beedkeedan kaa maangalay wa jamiici sakhatika caradaada dhammaanteed baan kaa maangalay ilah waxaa necebto dhan baan kaa maangalay iyo waxaad igu caran lahayd o dhan baan kaa maangalay ambiyada ilah baa saa rab u baryaysa adiguna waa intaad tukanaysaaba dhib kugu aba intaad tukanaysaaba dhib kugu waxaad moodaa inaad dhimbil ku taagan tahay waa in layska ilaaliyo xataa haddaad kacdo waa inaad oo kale galabka oo kale lagu dadaalo xogow waa in faraha lalaabo oo rabbi la xusuusto maanta wixii lasoo qabtay la xisaabiyo saaku waagu markuu ah baryey ilaa qoraxdu dhacday horta imiisa kor ban maxaasa khayr la isxisaabi ila dukaanka yarkad fadhiyo tacbaanka aba marka la xirhayo buugga la kala bixi wixii rasiida ah iyo wixii maanta waxayso dhan baad qalxayn wixiibaad kala habayn intaa deen weye intaas deeq weye intaa waxbaan ku bixiyen waaka xisaabta soo baxday shilinkii yaraan maanta qabatad xisaabanayso adigii marka shaqaalada laguu dira malaa'ig baad adigu daba taagan وإن عlayكم لxاaفiظيiن كiراamا kاatibiin yaclamuuna ma tafcaluun idan xisaabteeda maysi saa u socotay u digdigleedaama maalin qorta lagu qoray ilaa wiilkaadan lagaa yeeli maayo saacadii ugu daran lagaa yeeli maayo faida jaءa ajalhum laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun marka waa in laska ilaaliya hawsha ayada baabu ducaa sayidina abubakr الصidiiq cumar bn khaaab iyo cثmaan intuu waxaa ka sugan qoraxdu markay dhacdo habeenkii xisaabtami jira intay qol meel goona u fadhiis yuu naftiisa la xisaabtami jira wuxuu sameeyey waxaad maanta samaysay maxaa khayr ah maxaa xumaana ah, maxaa u baahnaa inaad ka fiirsato waxaad warma waxbaratida maxaa waxbarna maalinka dhan waan ordayn habeenkina waan annagu anoo sakaraad salaad aan soo dhex salaad maxay ta waayahay salaad baa ugar waa anoo salaada maayo waan dhicibu kula horta maanta usahaya saad saa uga socotun baa nafta lagaa siid haddaan rabbi subxana wa tacaala uusan ku daba qaban baabu ducaa cinda alkayfi wa cinda almaari wuxuu baab in la ducaysto roobku markuu da'ayo iyo iyo markay daruurtu issoo qabato alkayf hadda waxaa loo jeedaa markay daruurtu soo socoto wey ilan walmaari baa meesha taalla xadaana khalaad ibnu yaxya ibnu safwaan asilami abu muxamed saduuqun rumya bilirjaac min kibaari shuyuukh albukhaari qaala xadaana sufyaan athawri sufyaan athawri irja waa bidacdii muslimiinta soo mara bidcooyin ka mida ah, wey ilaa yomina hadana baaqi ah murjiada wey irjaagu waa murjiada waa nimanka aaminsan taakhiiru alcamali can aliimaan oo acmaasha iimaanka ka mid ma ahle dhowr qaybood bay leeyihiin murjia mutawasida iyo kuwa qulaad ah iyo kuwa khilaafka noo dhexeeya lafdi bacd culama ay ku sheegeen baa jira irjaaga qulaadooda waa kuwa jahmiya loo yaqaan irja aljahmiya waxay leeyihin iimaanku waa macrifat alqalbi bas marba ilahay hataad qalbiga ka aqoonsato inuu keligii yahay waaxidna yahay xaq cibaadana asagu mudan yahay intaa kugu filan kuwa ayagu biitifaaq muslimiin kafaro wey kufaar weyaan irjaa alkulaabiya walashcariya isaguna jiro oo ah iimaanku kamid ma aha acmaashu kamid ma aha min xaqiiqat aliimaan laakiin iimaanku waa maxay waa macrifatun bilqalb watasdiiq tasdiiq qalbi ah iyo macrifa waxaa la rabaa qalbi ah iyo lisaanka xataa shardi ma cind alashaacer in lagu hadlo tawxiidka shardi maaha ee wuxuu daliil u yahay bay leeyihiin iimaanku inuu ku yahay filqalbi b hadalku daliil u yahay idan kuwaana waa jira ayib irjaac alfuqahaa baa jira isagoo kaa dhaama oo ka sokeeya almuhim waa nimanka aaminsan acmaashana qadanaysan salaaddu kow ka tahay ilaa imaatu lada can ariiq acmaasha noocaasee ficliga ah ee jawaarixda ka dhacdaayay iimaanka xaqiiqatan kama tirsano waana ahl bidac wey kuwa ayaga idan ninka xaafidka ama imaamka xadiidka warinayaay lagu jirxin maayo maadaama uu ta'wiil wanaag bay la martay laakiin xagka nin been sheegaya ma ah nabi maxamed ninku been abuuran ma ah xadiidka siduu u wariyey buu sheegaya fikirka kale waa fikir qulub u galay waxbaa qulub u galay oo ku qalloocday marka waa in loo cuurdarow irjaaga weyne noocaasiyo jahmiyada gaalnimada ana nin raawi oo ku tilmaama ma jiraan intaan kule ka warabo can ilmiqdaam ibn shurayx ibnu hani can abiihi shurayx ibnu hani can caaishata canha qaalat kaana rasuulu اllah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa ra'aa hadduu arko naashian daruur markaa curatay ama markaa bilabatay naashi waxada waa loo jeedaa waa daruurta nasaa waxaa ku so idaa ra'aa saxaaban muqbilan daruur soo socoto nabigu markuu arko fii ufuqin jaha ka soo socota ama idaa ra'aa naashian hadduu daruur arko fii ufuqin jaha ku arko oo min aafaaqi samaa'i samada jihooyinkeeda ama galbeed ka soo socota ama bari ka soo socota ama koonfur ka soo socota ayb ama waqooyi ka soo socota innaga soomaaliya maxay dhi jire roob kama yimaada maxay xagee ahayd meeshaas roob ka iman jira xagee ahayd ma koonfur bay ahayd mise bari bay ahayd koonfur aye waa koonfur marka de koonfur kama yimaado wey ma haysa ka yimid ma haysid <laughs> dabaylo dhankay u socdaan bu roobka ku inta badan dhankaas barya ka yimaada badanaa galbeed bu u socda kubadda rugta eh, dabaysha dhanka u inta badan roobka u socda idan laakiin ma filaya in anagu ah, soomaaliya ma welin baan filaya ama geeska afrika dabayl ka timaada koonfur oo galbe waqooyi eh, aada ma jirtaa Hmm? inta badan roobka kula socdaa dabaylaha dhanka kula socdaan saasay ku xidhanta marka koonfur asalka ma yimaanta waxay ka dhigan tahay dabayshana xagkiiman jirin laakiin gobollaha kale waxaa laga yaabaa meesha ayago koonfura ah in oga yimaado hadda inagu waqooyigan u tukanaa dad baa usoo tukanaya galbeed dad baa bari kasoo soo tukan usoo tukanhaya galbeed dad baa galbeed ka so tukan bari usoo tukan idan kolba waa jihaada ay qibladu kaa jirto ama hadeerkoo roobku dhankay dabasha u socoto yuu la socdaa <clears throat> taraka nabigu waa ka tegi jiray marba daruur soo socoto hadduu arko camalahu shaqaduu faraha ku hayo wa in kaana fii salaa salaad ba allah ka dhige nabigu xataa hadduu salaad ku jiro salaadda wuu jiray ayib uma aqbala calayhi nabigu wuxuu qaabili jiray roobkii ama daruurtii soo socotay wuu ka hortegi jiray fain kashafah illahu ilah hadduu faydo ama roobki da'o ama daruurtiiba iska kala tagto xamid allah rabbi buu ku mahadin jiray wain amtarat hadday roobaysay da'dana qaala wuxuu dhihi jiray allahuma sayban naafica aw allahuma sayiban naafica allahuma ajcal ka dhig wey roobka yani hayfan aw mataran sayiban shubah oo biyo badan naafican weliba dheef wasuna leh roob muqta waxaa jira caawa haduu da waa ka soo baxay sanadku isagoo iska roob badnaa oo daruurta ay roob badnayd ama gugu roob badnaa iyo haddana nabaadka iyo dalagga ka soo baxaya dhulku yaraanaya bakremiy waxay ku dhahayaan sanadkii maanta suna ma lahayn suno yani barako ma lahayn wey uguma baraka badnay marka nabig xul sal ilaahay roob biyo badan oo xagganan nacaf iyo dheer leh allow ka dhig buu dheh jiray ayib ilaa adigu markadi koor markaa daruur madow oo soo soctaa roob baad ka filan hawl kuu tallaa ma ahba ama rabbi kugu halaagaa iyo ama hanqar kugu noqotaa iyo ama cadaab yahay meesha dhigan maysidba waad ka aamin noqotay lanna taa waxay ka dhiganta iimaanyaradaada laakiin ruuxu markuu iimaankiisu dhammaystiran yahay shay kastoo xaadiso soo socdo oo xagga samaawaadka ka soo iyo meelaha sare wuxuu u qaadanayaa wax kastaad ka balanaysa isdhigan maysid baabu ducaa'i cinda almowt baa ii qoran laakiin tarjamada ku qoran fadlilaahi samad baa fiican baabu ducaai bilmowt baabu ducaa'i bilmowt baa sax ah lanna xadiidku macnahaasu waafaqsan yahay maxaa kuu qor adiga baabu ducaa'i bilmowt sax wey saasaa fiican in ruuxu geeri uu baryo oo ilaahay nafta iga qaad u yidhahdo baabku ku saabsan yahay ee ma aha markay naftu kaa baxayso ilahay bari ma aha baabku xadana musdd ibn musrhd qaal xadana yaxya ibn saciid alkhataan can ismaaciil ibn abi khaalid qaala xadaanii qays ibn abi xaazim ismaaciil haddaad aragta uu ka dambeeya qays asaga wey lanna isagoo caan ku ah ismaaciil ibn abi jacfar iyo ismaaciil ciyaash iyo howlahaas meesha laga raadin maayo maxaa yeele qays baaba daba taagan hoosta ka feermay waa ismaaciil ibn abi khaalid qaala wuxuu uhi sheekhaas oo min kibaar taabiciin adraka alcashar almubashiriina biاljanna ataytu khabaaban saxaabiga khabaab la odhan jiray baanuu imid waqad iktawa asagoo isgubay sabcan toddoba jeer isgubay toddoba jeer wa qaala wuxuuna yidhi khabaab lowlaa ana rasuula اllahi rasuulka ilaahi hadduusan nahaanaan naga reebi lahayn an nadcuwa bilmowti geeri inaan u yeerno ishabaaro la dacowtu waan ishabaari lahaa buuri xadiika soo maray baynu ku soo maray isagoo yidhi saxaabada anay laeynaya haydii muhaajiriina ansaar way geeriyoodeen oo waxay dhinteen iyaguna adduunyadii aysan waxba ka nusqaaminin oo nicmo iyo barwaaqo midnaba aan soo gaarin oo say u ku dhammaadeen aniguna hadda waxaan maraya heer xoolihii aan gacanta ku hayo meel aan kala geyaan ah inaan dhulkaba ku shuba mooye waa soo maray xanuunkana waa hadda haddadaanan ka baqaynin nahyiga nebi maxamed uu dhihi jiray midkiin yuusan geeri iyo wad isku habaarin waan ishabaari lahaa buuri maxaa yeelay waxaan ka hadhay saaxiibaday waxaan ka hadhay dadkii fuqaraada ee wanaagsanaa baan ka hadhay maanta xoole iyo hani baa noqdo meel xaggeeyaan la'ahay idan waxaan ka baqahayaa in adduunyadaydi iyo khayrkeedii iyo waxaan janno ku heli laha hormariyey halkaasuu asxaabu ka hadlaya idan marka baabku marka waafaqsanya xadiidka macnaysa marka baabu ducaa'i bilmowt idan lama ogowo ruuxa muslimka inuus habaaro allaahuma cinda alfitan markay fitnooyinku bataan oo ruuxu diintiisa u baqo sida bukhaari iyo khayrkiiba isu habaareen waa ku fasaxanta cumar nafkiisu waa ishabaara sidaas habaar sayidina cumar istishaadkiisii waxaa ka dambeeyey inuu ishabaaro xaj maalinku dhiman doona waxya kadib asagoo soo xajiyey xaj buu tegey dadka xujaajta la soo xujay weli madiine ka laabanin ayuu sheegay xajkaasu isku soo habaaray bayna rukni walmaqaam isagoo taagan buu ilaahay waan waayeelay intaasoo sanaan soo shaqaynhayey hadda waan waayeelay kartida badnayd iyo adayga badnaa iyo xooggii waa laftayda way dabacday buu oo maskaxdaydii awoodda badnayd waan kala ah nin waayeelan ah raciyaddii iyo bulshadaan maamulahayn rabbiga way ballaaratay ciraaq ilaa shaam ilaa geeska afrika wax ku dhowaa ilaa galbeedka afrika tagtay dadkaan maamulay mas-uulka aan ka ahay madaxweynahan waa baraadheen wayna bateen wayna baaheen aniguna waa waayeelay ilahu intan wax ka dambayso waxaan ka baqaya inaan <laughs> ku ceeboobe eeabsa buur adiguna soddon sanadkaad u saarantaad naf ku nafdhixi ninku saaban aftaad ka goynta siddeetan jir boqol jir baa laydin laaya arbaciina sunu saaran yahay ninka intiisoo ka soo baxna baa galay nina wuxuu leey ilah hadda waan waayeelay intaa ka badanna waxaan ka baqay inaan ku ceeboobe hadda haddaan roonah ilah hadan isaga qab way sugan tahay aaarta aad waxaa u keena soo ururiya ninka eh, cumar ibn abi shaba annumayri kitaabkiisa akhbaaru madiina aaaar fara badanoo saxiixu macnaha ku keena idan inaad diin ka baqdan mooyeen lama ogolo inaad xanuun ku dhibay iyo eh, eh, faqri iyo baahi iyo cabsi bini aadan iyo aad su habaarta lama ogolo laakiin diinta wixii ku saabsan waa habaari karaa sidoo kale diinta wax ku saabsan naftada u qarxin kartaa hadda ma meligu yidhi ruuxa muslimkaa diintiisa markuu u yaabo wuu ishabaari karaa sidoo kale difaacan can iddiin waad u dhiman kartaa wixii diin ku saabsan maxaa yeelay waxaa loo yaqaano alkuliyaat alkhams ama usuul khamsa loo yaqaano ee sharcigu ilaaliyay midda koowaad waxaa weye xifd diin diinta in la ilaaliyo ruuxa muslimkaa diintiisa waxaa la rabaa inu ku beela wax kastaba ganu soo maray saxaaba rasuul nima iska waayelo masaakiin ah yay ahaayeen laakiin haddii mudkoo diintiisa la taabto daara xanaaliiqu acyunin kaanahu majnuun baynu soo maray waxaan kuna soo marray haddii diinta la gaaro faida kaanat alxaqaa'iq kaana hum arijaal laakiin marka adduunya la qaybsanaa meelaha la iska wareegay wadaadda iska masaakiinoo eh, curada cilaanto bokoroos jaban iska wato aan adduunyada ku ficayn ba ahay laakiin markii diin ha loo dhintay iyo halla halgami iyo ragalaska dhacay ay noqoto kaanu hum arijaal marka hawshaasa la doonaya baabu dacawaati الnabiyi wuxuu baabay nabi maxamed alla barigiisii qaybo badan baynu soo marray haddana in kalba bukhaari sii wada baabku waa mukarar dhimale waanu soo mar dhowrka baynu soo mar xadaثna mحamed بن bشhاar bundar shekh الجamاعة qال xadaثna cabdالmلك بن صباح بن mحamed الصنcاni ثiqة imam xadaثna شhucبة بن الxajاaج can abi isxاaq السabيعي can bni abi muusa abi muusa alashcari wiilkiisi wey waa abu burda wiilkii loo yaqaana can abihi aabiha abi muusa cabdullah bn qays alashcari can الnabiyi anahu rasuulku kaana wuxuu ahaa yadcuu kii ku ducaysa bahda ducaa ducadan buu nabig ku ducaysan jiray rabbi ikfir lii allaw ii dhaaf khadii'atii gafkayga allaw ii dhaaf dembigayga wa jahlii ilaahu jahligayga ii dhaaf wixii aan aqoon darro wuxu sameeyey allaw ii dhacfi nabi maxamed baa sidaa ku ducaysanaya adigana marka waa laga gari leeyahay war ilahay bari wa israafii xadgudubkaygana alla icaf xadgudubka fii amri kullihi talada dhammaanteed ku xadgudbay ama mid diinad ha noqoto ama mid adduunya ha noqoto ilaah wixii xadguduba ii dhaaf wamaana rabbi ii dhaaf anta adigu aclam ad ogaal tahay bihi asaga mini aniga waxyaaba badanoon khalladadoon galo ad aad og tahayna anuuna haddaadan garayna rabbi ii dhaaf allahuma ikfir allow dhaaf buui khadayo gafkayo kullahu dhammaantii baan raba wa camdii kaskayga allaw i dhaaf wa jahalii aqoon darridii allaw i dhaaf iyo wahazlii kaftankayga ama dheeshayda iyo waxaan kama u sameeyey wa kullu daalika inta aan soo sheegay dhammaantoodba cindii anigaa laga helaa ba nab sal slam ictiraaf اعتراف بالتقصير وبالقصور buu nabg qrnaya salawatulh wasلام عalيه min اlcubudiya in addoonku uu qirto ilahi subxaanaه watacaala cubudiye u qirto oo isdhiibo wakay xaal aynu soo maraynay waa muhiim jiddan allahuma اkfir lii alla way dhaaf maa qadamtu waxaan hormariyey oo min asayi'aat wama akhartu waxaan dibdhigay wama aclantu waxaan bareeriyo kor u sheegay anta almuqadim وanta almuؤakhir وanta calى kuli شhayin qadiir waxaana sugan ducada nabigu fii salaatleil buu ku ahrii jiray fii salaat lleil markuu istaago u weysaystu akhrihi jirayna waa la sheegaa bacdal cilmi waxay leeyihiin bal weliba riwaayada tirmid ay sheegayaan nabigu markuu salaada galo ayuu ducadan la iman jiray riwaayada tirmid waxay tilmaamaysaa bacda alintihaa min asala markuu nabigu salaadda dhammeeyo meesha inago istafurla an saddex goor ka dhahan halkaasuu gelin jiray ayb almuhim ducadaada lagaga baahan yahay xadaثna ibn muثنى mxamed ibn muثنى qaala xadaثna cubaydiلlah ibn cabdاlmajid laysa bihi ba's qaala xadaثna israa'iil ibn yunas ibn abi isxaaq الsabici xadaثna abu isxaaq oo awowgii ah can abi bakr ibn abi musa abi bakr ibn abi musa waa abu burda walaalkii wey abi burda iyo abu bakr waa laba wiil oo taabiciyiin qiimo badan oo u dhalay cabdullah bni qays abi musa alashcari abu bakrkaa weyn oo ka da'weynaa abi burda iyo wa abi burdata ninka abubakar magaciisa camirna waa la sheegaa caamirna waa la sheegaa wa abi burdata labadii wiil walaalay wax warinaya axsabu waxaan u malayn bui abuisxaaq can abi muusa alashcari inay ka warinhayaan abi burda iyo abubakar labadaa wiilba inay aabbahood xadiis ka warinhayaan baan filayaabu ila aabbahood ba abi muusa eh can inabiyi sal la alay salam anahu kaana yadcu nabigu inuu ku ducaysan jiray allahuma ikfir lii khatii'atii allow gafkayga ii dhaaf wa jahlii xadgudubkayga ama aqoon daridayda alla ii dhaafooy wxuu aqoon daraan u sameeyey ama ogaasha la'aan wa israafii xadgudubkayga fii amriga taladayda aan ku xadgudbayo wamaa anta aclamu bihi minii allahuma kfir lii hajlii wa jiddii jiddii yani dhabtayda waxaan dhab ahaan u sameeyey aan ku khaldamay iyo waxaan kaftan ama dheeldheel aan u sameeyey waxaan dhab ahayn alla intuu ii dhaafo wa khadciga gefkayga alla ii dhaafo wacamdi kaskayga alla iga dhaaf wa kullu daalika intaan soo sheegay oo camdi iyo khada iyo jiddi iyo hadliba ah cindii agtaydaa laga helaa wey waa intuuba rabbi waanlaya subxana wa tacaala idan marka waxaa la rabaa haddayba ambiyadu saa wax u qaran ayagoo loo dembi dhaafay khaasatan nabiga maxamed salawatullah aslam alayh qur-aanku caddeeyo saraacatan in dembigiisa hore kiisi dembiyaa la dhaafay adiguna waxaa lagaa doonaa ku dabeeto intaa in ka badan baad qaratay an nabiib daxaak bn makhlad can xabiba bni surayx alxadrami qaala xadaana cuba bn muslim cubat bn muslim isaguna waa nin waxaa weyaan iqa ah ama saduuqa cala aqali taqdiir samica abaa cabdiraxmaan buu maqlay cuqbuhu alxubali cabdulahi bni yaziid almacaafiri ee magaciisa loo yaqaana can isanaabi sanaabixi waxa w isagoo aba cabdilaah ibn cabdiraxmaan can mucaad bni jabalin qaal akhada biyadii gacantayda waxaa dhirsiyo ay qabtay annabiyu rasuulka ay qabtay faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa mucaad mucaadow qultu waxaa labayka ku ajiiba nabi maxamedow marxab labayka wy yani waa hayl xurmo ay ku jirta ijaaba bacda ijaaba wey wa talbiya bacda talbiya qaala wuxuu yidhi nabigu inii uxibuka waa ku jeclay mucaadow nin aad qiimo badan oo dhallinyaraa oo deeqsiya oo geesa oo faqiiha oo caalim u ah mucaad ibnu jabal qultu waxaan idhahdaa mucaad ahay wa ana wallaahi uxibuk nabi maxamedow ilah baan ku dhaartay anigu waa ku jeclahay qaala alaa ucallimuka kalimaatin kelimooyin baan ku baro erayo kooban baan ku baro taquulha aad tidhaahdo ood ku wardido fii duburi kulli salaatika salaadaha dhammaantood salaah waa masdar loo idaafiye ilaa macrifa yacumu jamiica asalawaat buu camimaya salaadamadu ama sunna ha noqoto ama fail ha noqo ma ku daraa haybar nabi maxamedo qultu nacam qaala qul waxaa tiri allahuma acinnii alla igu kaalme calaa dikrika xusidaada wa shukrika mahadnaqaada wa xusni cibaadatika cibaado wanaaggaada ilaahu cibaado wanaag igu kaalmee oo ruux cibaado wanaagsan aa noqdo ruux shakaar laka aan noqdo dikrigaada xusidaada igu kaalmee ilaa noqdo min addaakiriina kaiiran wadaakira idan ducaada qiimo badan baa macaad la baray marka dhihi mayno macaad bay gooni ku tahay maxaa yeele nabigu hal ruux wuxuu baro ummad badan bay u taalla xadaثna msdd بn msrhd وkhaliifaة بn khayاط alcusfuri saaxib الtaarikh qaala waxay dhi labadaa sheekh xadaثna bishr ibn mufضل qaala xadaثna jurayri saciid bn iyaas can abilward magaciisa waxaa loo yaqaanaa abilwardi aad baa caan ku yahay abilwardi ibn sumaamata ibn xasan ibn sacd wuxuu ley fi طabقاat kana macruufa qaliil الxadiiث cabdالlahi ibn axmed kitaabkiisa loo yaqaana alcilal وmacrifaة الrijaal wuxuu leeya aabbahaydaan weydiiyey waxaan idhi bu aabbow aljurayri can abilwardi man haada jurayri ninkuu wax ka wariyey ee daba taagan sheekhiisii ila abilwardi yuu yahay axmed maxamed wuxuu ku jawaabay hada abilwardi ibnu sumaamata bn xasan xadaثa canhu jurayriyo axaadiiثa xisaan laa acrifu lahu isma hayra haada jurayba axaadiis xasanoo qiimo badanoo wanaagsan ka wariya magacaan ka ahayna ooma aqaano abulward ibnu sinaanat ibn xasan magaciisa ma aqaan lakin abiya awgii waa aqaana ama xaab ibn xajar wuxuu le waa maqbuul warkaa marka hayru maqbuul wey axmedna saasuu yidhi ninka loo yaqaano ibnu sacadna saasuu yidhi jarxina laguma sheegin ninka asaga marka hadduu axaadiid xisaan uu ka wariyey jurayri idan waa tawfiiq nisbi a wey axmed xambal tawfiiqiisaas ama waa tawfiiq dimni a tiraadaba ayib can abi maxamed alxadrami ninkana marka cilada xadiidka laakiin xadiidku mutaabacaad kale u leehay iyo shawaahid kale marka dhib ma lah ninkan waa aflax baa lagu sheegay abu maxamed alxadrami aflax baa layihahda waa la sheegaa waa majhuulla waa la sheegaa can abi ayuub alansaari qaal qaala rajulu cinda الnabiy nin ba wuxuu ku yidhi nabi maxamed agtiisa alxamdu lilaahi xamdan kaiira ayiban mubaarakan fiih weliba fii salaatin bu hadalka asaga alxamdu lilah ilahay baa mahadi xamdan mahad rabbi mahadsan yahay kaiiran fara badan ayiban wanaagsan mubaarakan fiih la barakeeyo la nicmeey saasuu ku ducaystay saxaabigu faqaala nabiyu nabigu markuu salaadda ka baxay wuxuu yidhi man saaxibu alkelima hadalkiiyaa lahaa ruuxii haddaa isaa ku ducaysanayey yuu ahaa cinda alictidaar fasakata annaasu dadkii baa aamusay dadku shib baa la yidhi waxaa la mooday ninku inuu galay inuu makeeso galaa la mooday oo uu dhex fariistay meelaan loogu talagelin wa ra'aa wuxuu u maleeyey saxaabihii annahu asagu hajama inuu kaga dhacay min anabi nabi maxamed xaggiisa calaa shayin shay karihu nabigu uu kasoo dhibsaday nabi maxamed wuxuu dhibsaday inuu ku dhacay oo meelka dhac uu sameeyey wuu u qaatay marka cabaar nabigu ku celcelinayaa nabigu wuxuu raaciyey waxaana khayr ahayn kumuusan qawilnayn ninka hadle kumu aha markaasuu saxaabigu isa muuji faqaala nabig wuxuu ihi eh, man huwa falam yaqul ilaa sawaaban kumu ahaa waxaan wanaag ahayn kumuusan hadline ninkii hadalka alaha kumu aha faqaala rajulu nin ba wuxuu ana namax anigu aha bacdu riwaayadna waxay caddeeyeen rifaacata ibni raafic azuraqi inuu aha ninka hadalka iska rifaacata ibni raafic azuraqi ayuha saxaabi alansari ninkaas hadalka iska lahaa arju nabi maxamed waxaan ku rajaynhaye ku doonhaye bihaa kelimadaan ku dhawaaqay alkhayr khayr khayr baan oga dan lahaa mooyeene xumaan igama ahayn faqaala nabiy nabi wuxu waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye ra'aytu waxaan arkay alaaa cashara malakan saddex iyo toban malag oo yabtadiruuna kala boogahaya ayuhum koodii yarfacuhaa u koryeeli lahaa kelimadii ila اllahi caزa wajal saddex iyo toban maradba waxay ku murmahay isku hayseen anaa qaadir weedhano ilayhi yascad اlkelimu اطayibu wاlcamalu الsaalix yarfachu baan ka dhigahaya ayagaa isku haystay ayb xadiiku waa صaxiix ila acadad cadadkaabanu sheekhu uu leeyahay maxfuud ma ah lannahu riwaayadka صaxiixa ah bidca waalaauun bidca wa alaaثuun baa saxiixa soddon iyo dhowr malag meesha saddex iyo tobanka ayaan jirin oo daciifa ah ee tirada isku haysatay kelimada ee magaacigta waxay ahaayeen soddon iyo dhowr oo kelimo khayr badan wey ha la geliyo marka ictidaalka samic allahu liman xamida xamdan kaiira طayiba mubaarakan fi halkaa la geliyo ayb xadaana abu nucmaan maxamed ibnu fadl asaduuki idnaba hmm. riwaaya saxiixa sugan wey dhib ma leh abu nucmaan waa kunyadii ninkii iska la odhan jiray caarim dhowrkao dhan soo mar xadiidana caarim bukhaari oo leh caarim waa laqabkii maxamed ibn fadl asaduusi abunucmaanna waa kunyadiis qaala wuxu uhi sheekhu waa nin fiqa o saduuqa ah, ila anahu tagayara fii aakhiri cumri xadad bukhaari laakiin rawaa canhu qabla اlikhtilaaf riwaayahu albukhaari can abi nucmaan waa qabla اlikhtilaaf xadaana saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd waa kuma ajarmi hmm? ma ah ka cabdulahi museyd ba lahadaa cabdulahi museyd aljarmi ba lahadaa ninkan habeen xalay baynu soo marayn xamaad ibnu zayd walaalkii wey xalay baynu soo marayn saciid ibnu zayd ibnu durham alasdi albasri waa xamaad ibnu zayd walaalkii wey idan xamaad ibnu zayd waa jabal xaafid min akhraja lahu jamaca ama wadaadkan waa saduuq rubama wahima xalay baynu soo marayn waa la qabtaa nimanka noocaas o kale walaalaha iyo waxyaala isku agdhow قال xdثnا cبدالعزيز بن سhayل قال xadثnيi أنس بن مالك kاn النبي nabig il wuxuu ahaa إida araada markuu doono an yadkula الkhlاء suuliga iyo musqusha inuu galo qaala wuxuu odhan jiray intuusan gelin ka hor allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa maangelaya min alkhubثi shaydaanka kiisa lab jinka ama shayaadiinta ragga ah iyo wاlkhabaaئiثi kuwa dhadig abaarisiya shayaadiinta inta dhadig inta lab waa kaa maangalay ayb hadhihin keliya kuwa labisu iska ilaalin kuwaasaa niman oo dhib badane haweenka laftirkooda waa ku dhibi karaan marka waxo dhan israaci ayib xadaثna malik ibn anas malik ibn ismaaciil cafwan malik ibn ismaaciil annahdi abu hasan alkufi sibtu xamaad ibn abi sulayman waa siqa imaam qaala xadaثna israa'iil ibn yunis can yuusuf ibn abi burda xabn xajar xuli waa maqbuul ama ibn xibaan iyo cijli waa siqay leeyihi can abiihi aabihii oo ah abu burde yuusuf ibn abi burdata ibn abi musa alashcari can caaishaa radialahu tacala canha qaalat kaana rasuul lah rasuulka ilah wuxuu idaa kharaja markuu ka baxo min alkhalaa'i suuriga nabi markuu ka soo baxahayo qaala markuu ka soo baxo odhan jiray ufraanaka allow dambidhaafkaada ufraanaka dambidhaafkaa rabbi ku weydiisanayaa idan culma waxay leeyihin waxaa loo odhanaya intaa yarteed fadhida meesha ayaaba laga soo qadlaya inaad dambaabtid maxaad u dambaabtay saacad ama nusaac ama toban daqiiqo ama han iyo toban daqiiqo ama shan daqiiqaad fadhiyey oodan ilahay xusaynin kaadi iyo saxara dul fadhidaay idan intaa aamusnayd ba waxaa laga soo qadaya inaad dambaabtay maxaa yeelay waxaa la raba inaad rugriga wado marka dambi dhaafa hore weydiisan subxana wa tacaala waadna ma ahee waxa kaa yimid haddii lagugu xidh laha ka waranba kaadi haddii lagugu joojin lahaa ama saxaro lagugu celin lahaa waa xanuunka u daran wey in marka rabbi si sahlan kaaga soo saaray ood nafistay nicmo wey nicmada noocaasa marka abaalgudkeed lama timaadid ilaahayna subxaana wataala ogamaada mahanaqi jirin mahanaq fiicana lagaama hayo idan hadda marka maadaama ay nicmada cusub tahay ufraanka laga rabaa almuhim waa dikri nabi maxamed ula yimid natabichu ama xikamka la sheegay hadday sugnaato ban sugnaanin ba wax dhiba kuguma hayso halkaa dikri bisa sugan dikri masquul marka laga soo baxo nabi maxamed ka sugan halkaa bisaa jira ama adkaarta kale ibnu sinni iyo keyrkiiba ay sheegaan oo soo guuriyaan ama shaaficiyadu kutubta ku soo guuriyaan hal xaba kama asix ama marka masquusha la gelayo waxaa la odhanayaa allahuma ini acuudu bika min alkhubuti wاlkhaba'is waxaa kaloo sugan bismi اllah xadiika anas iyo keyrkii marka bismi llah ad ohanayso intaada gelin bisinkaad u qabato shaydaanka iyo jinka musqulaha fadhiya ku arki maayaan cawradaada ma arki karaan marka waa cama indhala ku noqonaysaa bismi llah ad ohanaysaa allahuma ini acuudu bika min alkhubuti wاlkhaba'is ayib kasabaxana غufraanaka war kale ma jiro xadaثna ibrahim بن mundir alxizami sheekh الbخarي الimam qala xadaثna bakr ibn sulaym الsawاf abu sulayman الطائفي maqbul wqad tubica fi اlxadيث min طariiqi maliki can abi الزubayr can طاawuس can cabd لlah بn cabaas qala xadaثanii xumayd ibn ziyad alkharaab صaduq yahim can kurayb mawla bn cabaas ثiqة imam xadaثna ibn cabaasin qaal ibn cabaas wuxuu yihi kana الnabiy nabig ilah wuxuu ahaa yucalimuna kiina bara hada ducaa buna bari jiray ducadan uuna bari jiray kama yucalimuna suu noo baro الsuuraةa min alqur'an meesha waxaa ku cad nabi maxamed qur'aanka saxaabada inu bari jiray sidii macallinka u dab istaagi jira kasoo bax waa la bari ku celi aayaddaas sax laga hagaajinaya sidoo nabigu qur-aanku noo baro si lamid ah ayuu ducada noo bari jiray acuudu <clears throat> bika alla waxaan kaa maangelayaa min cadaabi jahannama jahanama cadaabkeeda wa bika min cadaabi alqabr wa bika min fitnati masiixi addajaal wa bika min fitnati almaxyaa walmamaat wa bika min fitnati alqabr xaalaynu soo maray xadaana cabdlaahi xadaana caliy ibni cabdillaahi aye xuseen iyo axmed iyo muusa la rabaa cali ibn cabdillah waa kuma nin kala ma hadli karo almadini iska ah, dhicisa markaas madini ninka loo yaqaan cali ibn cabdilah madini abulxasan xadaثna ibn mahdi cabdiraxmaan can sufyaan aلthawri can salamat bni kuhayl can kurayb mawla bn cabaasin qaal bitu waxaan baryey maymuna bint اxaaris maymuna waa habarartii habarirtii umulfadal walaasheedu waa habarirtii waa xaaska nabi maxamed maymuuna agteedan habeen baryey faqaama الnabiyu nabigi maxamed baa istaagay habeennimo iyadoo nabigu kacay habeen kala badh faataa wuxuu gutay xaajatahu dantiisi nabigu suuligu galay uu soo danaystay faasla waj waa weyse qaatay nabigu fagasla wajhahu wejigiisii buu dhaqay wayadayhi uma naama haddana waa seexay waxaa la yihahdaa wuduء الnowm markaad suuliga gasho adoon dhahaas kuhaas tuurin xogow faintada weysiisato kula qaarkood ka weysid iska saxo yani waa weysadu waa nicmo waa cibaado wey idan markaad ilaan weysada bilaabina bismillah lad odhana xogow waa side marka waa shaydaan badan baa kaa fudanaya hadhowna maxaa sahlan inaad hadhow saada subax ugu soo kacdo laakiin adoon dhaas ku hayo derbiga qabsato musqusha tagdo kaadadaa sii dheysa dulbaadana aad iska dhaqadana si miidmiid isu soo lama rabo ayib ayay banaanta adana waa laga wanaagsan yahay uma naama nabigu waa seexday uma qaama haddana waa istaaga saq dhexe faata alqirbata sibraarkii buu tegey bihi ay ku jireen sibraarkii bihi ay ku jireen faalaqa nabigu wuxuu furay shinaaqahaa xadhiggeedii shinaaqu waa xadhigga afrkaga xigan ee biyaha siisa u daadanin waxaa kaloo shinaaqa la yihahdaa kurtinka la suro sibraarku dhulka lama dhigo inta badan habac buu noqona biyihi way daadan karaan wax adag maaha biyuhu saas u kala daadanaya marka waxaa jira kurtun suran sida musbaar adagoo kaleho saa loo suro hadhowna laga soo furo idan ama kurtunkuba nabig ka furtay ama xadhigga afka ka xiraabu furay dhib malah fa adlaqa wuxuu furay shinaaqaha xadhiggeedii ama surginteedii buu furay bihiiba ka shubta marka uma tawada waa weyse qaatay wuduu'an weyso bayna wuduu'ayn laba weyse udhexaysa weyse dhexdhexaada wey weyse nabigu saddex uu ka dhigo oo aad u dheerna ma ahayn weyse hal oona ma ahayn wey dhexdhexaad lam yugfir nabigu biyaha ma badan isticmaalkooda laakiin waqad ablaqa fi lwudu abaa wey laakiin weyse dhammaystiran wey markaan ku leeyahay nabi maxamed wuduuan bayna wuduuayn ba weysatay ma aha uu gengeyme ma aha ama uu gowgowleymaho u orday ma aha waxbau farafar ka siiyaan gabuurka sida qolyaha ciyaal macnamaraha u weysaystaan oo kale ama ay weje dhaqdaan intan sanku ku dhufanhayo biyaha intan sankii indhaha ku dhufanhaya qayrtaa kore dhaqi maayo dhamanaha shucul kuma laho waxaad leeyilee biyaha ka cararta waqad ablaqa nabigu waa ku xil dheeraado weeye fi lwuduu fasallaa waa tukaday faqumtu waan istaagay buui ana waa toosay intaa nabigu ka haya suuriya galhaya uu fiirinaya ilqoru ka fiirinaya wax shiifana waa iska dhigahaya xududada nabigu inuu dareemo ayib ilan waxa acmaashiisa habeenka u qabanayo in la arka ma jeclay allahuma ahalkiisiya dadka la jooga mooyeen ayib fatanaaytu markaasaan guntaday buuri intiaagu waayo istaaga oo aaaytu waan istaago waan guntaday badna cl tanaaytu waan iskala baxsha faqumtu waa istaagay fatamaaytu markaasaa guntaday ama aan si fiican u istaagay karaahiyata anoo kohanaya ama dhibsanaya an yaraa inuu nabigu u arko annii anugu kuntu inaan ahaa agtayhi mid daboray caawo dhama dhowrahay oo u kuurgala u dhabagalay wax markaa doodaan iska dhigay buui oo toosada nabiga shanqadhiisa dambe iyo hadda weysadii ku toos inaan caawo dhan nabigu markuu marna soo weysana marna seexaanaya marna kacay aan la socday nabigu suusan hawsha u dhirsanin aan kaliga waxka aniga eh, kuntu ubqiihi ama abqihi baa ii oo qaaf ah laakiin riwaayo abqiihi qoraysa ana ma arag intaan arkay أني كنت أتقيه baa i qoran bimacnaa artaqibhu caawdhan ilaalinhaye oo koranay fii riwaaya waxaa ku qoran bacd nusakh kuntu anqubhu min atanqiib wa taskiish caawdhan mid baarhaye inaan ahayd waxaa kaloo ii qoran nusho ah abgiihi bilkayn yani atlubhu in caawdhan daba taagan isaga dhowrhayo dalbahay wa fii riwaaya fii nusakh ukhraa arqubhu min araqaaba caawdha ilaalinaya ibn xabdi jarna wuxuu leeyahay lafdigan dambe arqubuhu huwa alawjah isagaa sax ah idan marka ani qaafkaas ma helin meelay ku qoranta inta aan sheegay waxay u qoranta ma jiraan intabihu hayo oo hayna mise qaaf ah qaaf qaaf waanba way qoran yahay ismid bay wuxuusan qaaf qoran baa rabaa inay sheegaan ruuxaan abqiga u qorayn baa la rabaa in la sheego ama wabqihi waxaad rabaan attaqihi baa ku qoran ayib almuhim waxaa weeyaan waxaan saa u yeelan durbe u booday wax markaa toos iskaga dhigay rasuulku suusan u dareemin caawada inaan eh? fatawadatu markaas aniguan weyse qaatay faqaama rasuulku wuxuu istaagay yusalli inuu tukanayo faqumtu aniguna waxaan istaaga cinda yasaa dhanka bidixbaan ka istaagay faqaala faasinaka faakada nabigu waa qabtay biudni dhagtu i qabtay nab sal slm ugu yarna waa ibn cabaas lann xilligu nabigu dhiman sal slam bu ku dhowaa afar toban jir shan iyo toban jir faadaaranii nabigu waa isoo wareejiyey can yamiini miinkiisi isoo wareejiyey dhagtu i qabtay waa isoo wareejiyey midigtu keenay fatataamat way ku dhammaatay salaatu salaadiisa nabi maxamed waxay ku dhammaystirantay oo ku khatimantay aa ragca saddex toban ragcadood buu ku urursatay alaaa cashara ragca uma dajaca nabigu haddana waa sexday saddex kun ragcadood oo dhaadheer buu nabigu intuu tukaday haddana sexday fanaama nabigu waa sex xataa nafaka ilaa uu kuuriyey wa kaana nabigu wuxuu idaa naam markuu sex dhaqan ahaan nafaka waa kuurin jiray faaadanahu bilaal beel baa ogeysiiyey bisalaa salaadii ogeysiiyey oo nabi maxamed fajirkii baa la gaaray fasallaa nabigu waa tukaday walam yatawada yani ragcataynka fajirku tukaday wey markaa dambe maaa yeelay n hurdadu biaatiha ooma aha naaqada alwudu hurdadu bidaatiha naaqada lilwudu ma aha laakiin waa madinna linaqdi wudu oo ruux markuu seexdo kontaroolka dhumahaya marka waxaa dhici karta ruux inuu neefsado oo naaqid min nawaaqid wudu kale uu ka yimaado maadaama marka wixii aan la kontarooli karin idan xaraj kaaso dhan baa laga baxay jidna waa sahl waana xanafiya samxa sahla nabigu wuxuu yidhi halla weysiiso qaato laakiin ambiyadu quluubtooda ma seexato maxaa seexda indhahooda idan qalbigu hadduu soo jeedo ma dhumahayo kontaroolku qalbigu hadduu soo jeedo kontaroolku ma dhumhayo marka waxaan khoorinaya waa indhaha iyo jismin kala wey baabuurku sooma lahaa boori wuxuu leeya iyo injiin buu leeya matoor buu leeya idan waxaan seexanaya waa jismigaa kore iyo indhaha wey wax seexanaya amaa matoorkii muxariga ahaa ee jirka maamulayey ma seexanay meesha wax laga maamoola muxuu ahaa qalbigooda mashiinkii ah kugu rakibnaa ah injiinka matoorkii ah idan saa darteed baan ambiyada weysada oga sugay <clears throat> ruuxa binaadamka hadda haddii xubnihiisa qaybo ka mida ah ay kharimaan waa la bedeli karaa waa la bedeli karaa waa sidii boorwe oo kale laakiin asagu injiilku hadduu qarin waxba socon maayo wax dhaqaaqaya ma jiraan ayb <clears throat> wa kaana fii ducadiis nebi waa kamid ducooyin badan ba habeenka ku ducay salaatuleilka nabi markuu tukanayo markuu soo kacahayo markuu seexanayaba ducooyin badan baa meesha ka muuqata inuu nabigu isticmaalay laakiin ducada waxaa kamid mid ahaa allahuma ajcal fii qalbi nuura markuu nabigu kacay buu ducadan ku ducaysa riwaya cadaynayso ayb allahuma ajcal fii qalbii nuura ilaahu qalbigeyda nuur geli iimaan iyo hidaayo wa fii samci nuura maqalkayga nuur allow geli wa can yamiini alla waxaa dhigtaa dhanka midig nuuran wa can yasaarii nuuran wa fawqii nuuran kor ilah nuur iga dhig wey wa taxtii nuuran hoosna ilah nuur iga dhig wa amaamii nuuran wa khalfii xagga dambe nuuran wa acdim lii nuuraa ilah nuurka ii weyne nuurku iimaanka iyo islaamnimada iyo diinta iyo dhaqanka iyo wanaag allow qaala kuraab wuxuu yidhi oo rawaadda xadiidka ahaa wa sabcun toddoba kalena fi taabuuti sanduuqay iga jiraanba abaxda iga jirtaaba toddoba kelimoodoo kale nabigu habeenkii uu sheegay hadda dusha kama hayo buuri can dahri qalbi kama hayo oo waa ilaaway laakiin sanduuqa hadda baan ka soo bixiya kitaabka igu qorada aan idiin sheegi karaba idan wa fii riwaaya uma qaama ila sanduuq faakhrajaha uma dakaraha taabuutku marka waa abaaxadda ugu jirtay axaadiista ugu jirta wey falaqiitu waxaan la kulmay buuri rajulan baan la kulmayo min walad alcabaas cabaas caruurtiisii ka mid ah faxadaanii waa ii sheegay bihinna toddobadii buu ii sheegay uu lahaa rayd waxay ku jirtaa sanduuqa fadakar wuxuu sheegay casabii casabii buu sheegay ilaahow boqnahayga ama margegayga ama seelahayga nuur geli wey wa laxmii dhiigga ee hilibkayga allow nuur geli wey wa damii dhiiggayga wa shacarii timahayga wa basharii gankayga dabkayga kore wa dakara wuxuu sheego kale khaslatayn laba kaleu sheegay laakiin aan iloogeyn xaafidku wuxuu leeyahay sida raajix waxaa weeye labadaa kale uusan sheegin waxa waa lisaanka carabka iyo nafta lisaanii wa nafsi waa maxaa riwaaya caqiil uu warinayo ayaa cadaynaysa cinda muslim wa hayri idan marka waa ducadaa dheer ayana waa xifdi waa lagu ducaysto asalkeeduna fi saxiix xadaثna cabdالcaزيiز بn cabdالlah اlأweysi qaala xadaثanii cabdالcaزيiز ibn mxamed adarawardi can cabdالmajيid ibn suhayl ibn cabdiرaحmaan ibn cawf الzuhri waa awlaadii cabdiرaحman ibn cawf الzuhri u dhalay ka tegey wey can yaxya ibn cabaad abi hubayrata ثiqaة imaam can saciid ibn jubayr min ثiqaat taabiciin can cabdillah bni cabaasin qaala kaana الnabiy nabiga ilahi wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli habeenkii nabigu hadduu istaago oo fasallaa uu tukado faqadaa salaatahu yufnii cala allahi bima huwa ahlah waatana marka meeshii la gelin lahaa wey bacda kuga soo socota riwaayatan waxay tilmaamaysa awalka doonaba inuu geliye laakiin tana loo badan yahay oo fasallaa uu tukada nabigu sal slam oo faqadaa uu dhammaysto salaatahu salaadiisa yufnii wuxuu ammaani jiray cala allahi ilahay dushiisa bimaa shay buu ku ammaani jiray huwa ilaahay ahluhu uu mudan yahay ahl u yahay ammaan iyo mahayuu rabbi mudan yahay buu ammaani jiray sifaadkiisa buu ku ammaani jiray asmaadiisa uma yakuunu waxaa ahaan jiray min aakhiri kalaamihi hadalkiisa ku dambeeya nabig waxaa geli jiray ducadan allahuma ajcal lii nuuran fii qalbi ilaahu qalbiga nuur ii geli wajcal lii nuuran fii samcii ilaahu maqalkayga iyo dhagahayga nuur ii geli wajcal lii nuuran fii basarii ilaahu nuur dhagahayga iyeel ee araggayga yeelo nuur ii geli wajcal lii nuuran can yamiini xagga midig ilaahu nuur iga dhig wa nuuran can shimaali xagga bidx ilah nuur iga dhig wajcal lii nuuran min bayni yadaya xagga hore ilah nuur iga dhig wa nuuran min khalfi xagga dambana iyo gadaallah nuur iga dhig wazidnii nuura ilah nuurkiiimaanka ii korto wazidnii nuuran wazidnii nuuran saddex goor bu taa damba ku celin jiray salawatullah wasalam alayh صaxiix isnaad xadaana ismaaciil ibn abi uways qaala xadaanii malik ibn anas can abi zubayr muxamed ibn muslim ibn tadrus sanadkaa daawaynu sheegayna lagu mutaabacaynhayo weye xadiidkii hore tilmaamay can taawuus alyamani taawuus ibn kaysan alyamani can cabdillahi bni cabaasin kaana rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu idaa qaama ila asalaati min jawfi lleyl nabigu salaad u istaago min jawfi lleyl habeenka calooshisa u ka istaago yani habeen kale dhexe u istaago qaala wuxuu dhihi jiray allahuma laka alxamd ilaahu mahad kuu sugnaatay anta nuuru samaawaati ilaahay waxaa tahay samaawaadka nuurkoodi annuur waa sifa min sifaat illah subxaana wa tacaala ilahna waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay nuur xadiikii abi dar fii saxiix muslim markii nabiga lagu yidhi hal ra'ayta rabbaka yaa rasuul allah nabi wuxuu yihi nuurun ana araah wa fii saxiix muslim min xadiis abi muusa alashcari ilaahay subxaana wa tacaala xijaabuhu annuur low kashafa maxaa dhici lahayd la axraqat subxaatu wajhi ma ntahaa ilayhi basaru aw ma adraka ilayhi basaru min khalqi xadiidkana waa caddaynaya fii suurati nuurna allahu nuuru الsamaawaat fii suurati zumar wanufika fi الsuur fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlardi ila man shaء allah uma nufika fii أkhra faida hum qiyaamu yanduruun waashraqat اlardu binuuri rabbiha marka yaamo wey adduunka maa laga hadlayo idan nuur ilahi subxaana wa taala lagu tilmaami karo munawir samaawaat in lagu fasiro ama haadi samaawaat ama muzayin samaawaat lagu fasiro tafsiirkaasoo diidahaya ilahay inuu nuur yahay subxaana wa tacaala waa tafaasiir jahmiya wey halaska ilaaliyo ayb yaan awilin eh, arrinta ayadaa idan cabdillahi mxud waxa uu tilmaami jiro odhan jiray waxaa nuure wareegahay o dhan wax iftiina adduunka joogo oy qoraxdu ka tahay oo dayaxu kamid yahay oo ilaysoo dhan kamid yihiin waxay nuurka ka qaataan ilaahi subxaanau wa min nuuri wajhi ayib in la ma aha qoraxda nuurkeeda ilaahay ma ah hawshaa hawl jirta maa salafka ma qabaan ayib ee waxaan ma la diidi karin nuurkeedu waa mustamad min nuur illahi subxaana wa wax la diidahaya ma ah anta nuuru samaawaati baa tahay iyo wاlard waman fiihinna inta ku dhex nool samaawaadka dhawaalkana nuurkooda rabbi walagaa subxana wa tacaala dhib ma laha marka dhib ma laha taana tashbiih keeni mayso walaka alxamdu xamdi adoo kuu sugnaaday anta qayaamu الsamaawaati wاlard wa fii riwaaya anta qayuum الsamaawaat qayuum iyo marka iyo qayaam waa isku mid samaawaadka allaha maamulaa tahay oo gacanta ku haya almudabir alqaa'im calayha qayaamu samaawaati samaawaadka maamulahoodaa tahay iyo waalardi dhulkaba walaka alxamdu anta rabi samaawaati walardi waman fiihinna anta alxaq ilahu xaq baata dhab baa tahay shay jiraa tahay oo xaqiiqa ah wacduka yaboohaada iyo ballanqaadkoodana alxaqu xaq wey waliqaa'uka la kulankaadu in gaal iyo islaam ba aakhara kugunan doonaan lasu imaan doonaa xaq wey waljannatu xaqun wاnnaaru xaqun wاsaacatu xaq qiyaamadana waa xaq allah nala ka aslam alla wadaas kaa dhiibay kuu hogaansamay wa bika aamanta ku rumeeyey wa calayka adiga dushadaanta tawakaltu tala saarta isu dhiibay wa ilayka adiga xaggaadana anabtu u laabsay adaan kuu laabanaya kuu tabadkeenaya dunuubtaydi iyo hawlahaydo dhan ba allah adaan kuga laabanhaya wa biquwatika yaan khaasamtu rabbiga ku doodahaya xujadaad e bartay aqoontaad isiisay awoodan geysaa ku doodahayaan ku difaacay xaq وilayka ilىa xukmika wadiinaka xaakamtu in xukuntamaya laa ilى اqawaaniin walaa ilى dafaatiir walaa ilaa xeer beerto walaa ilaa xeer jaban waxaaso dhan maxaa yeele kufriyaad wey alam tara ilى اladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ilى طaaquud in اlxukmu ila lilah maxaa daba yaalla amara an laa tacbuduu ila iyah id اlxaakimiyatu cibaada marka nafyi u dhaco lay in alxukmu ila lilah maxaa daba dhigay amara anlaa tacbudu ilaa iyaah idan haddii qaanuun iyo xeertajab iyo saalax waatayn iyo hawlaha wax lagu dhaqo cibaada wey ayada qaybta damba cadaynaysa in alxukmu ila lilah amara anlaa tacbuduu ilaa iyaah idan haddii wax kale lagu kala baxo xukum la siiyaayey waa cibaada ligayr illah wahuwa kufrun mutlaq ha ilaaliyo tawxiid alxaakimiya waa tawxiid saxiixa wey yashhadu lahu alkitaab wasunna magaca inaad ka carari mooyeen qur-aanka dhan baa caddaynaya wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila اllahi hiy alxaakimiya wain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi warasuul haddaynu haynay yuriiduuna an idan marka tawxiid alxaakimiya iyo tawxiid almutaabacada waa tawxiid saxiixa waxaanaba caddeeyey bilafdi ku caddeeyey oo ibnulqayim ibnu taymiya laga caddaynaya tawxiid almutaabac waxaa looga jeedaa nabi maxamed keligii baad raaci laa shaafici walaa abi xaniifa walaa hayru walaa wadaadkada tacbaano soomaaliyeed cidda la raacayo la daba taaganya lagu dayan waa nabi maxamed sala nabigu ma sameeyo maya iskaga dhaqaaq war salkaa ku heshiiyey awdii taalla ah abu xaniifa sameeyey khayr allah sii dadaal baa ka ed lakin ku raaci maayo idan tawxiid almutaabaca raacid waxaa iska nebi maxamed xukunna waxaa iska allah subxana wa tacaala idan tawxiid alxaqi waa tawxiid saxiixa waana ka mudan in laga hadlo sheekh maxamed cabdi raxmatullahi caleyh waagu asagu joogay aad waxooga hadlo ku halgamay ku dagaalamay tawxiid aluluhiya maxaa yeelay fitnadii markaa taagnayd bay shirkiyaad iyo khuraafaad iyo balaayo ayaa laga dhammaan waayey iyo qubuur sheekhulislaam ibnu taymiya xilliguu noolaa awood badan kumuusan bixinin tawxiid eh, aluluhiya waa ishaaraan meelo badan waana ka hadlaa laakiin masaladu sheekhu ku lafajaray waxaa weyaan tawxiid alasmaa wasifaat maxaa yeele fitnada markaa taagnan albaliya kubra ayaday ahayd jahmiyo kulaabiyo ashaaciro maasuribalay o dhan halkaas laga dhexfariis tawxiid alasmaa wasifaat idan kolba khaladka iyo fitnada u weynayo fasaadku meeshu ka jiro waa in weerarka lagu qaado idan maanta dadkaasaadaqismi waa maxay khalalka u weyn waa tawxiid alxaakimiya caalam islam waxaa lagaga dhaqmaa alqawaaniin alwadciya almustacaara min oraba wamin amerika baa lagu dhaqmaa kii soomaaliya le ku dhaqmaysaan wuxuu ahaa ku ruushka laga keenay ingiriiska iyo faransiiska ayib kan hadda innaga haddaynu kenya joogno soomaalidu joogta iyo muslimiinta joogta ciddii duna ha ahaadaay jamiic alfasaa'il alislaamiya ama dawaaif alislaamiya ama qabaa'il islaamiya ku nool kenya waxaa lagu dhaqan waa maxay ma sharci lagu dhaqaa xoogooda axwaala shaksiya in qaadiba oo la tagna mooye islaamta meherkeeda iyo furitaankeeda iyo khulcigeeda xoogo fasakha dhaxalka asaguna ma leehay looma ogolo hawlaa inuu galo wax yarba looga ogolyahay idan qawaanintaasa u baahan in laga hadlo waana kufri mutlaq kufri muطlaqoo mukhrij can ilmillow kufri duuna kufri maaha qaanuun in lagu dhaqmaayey iyo dafaatiir kufrun duuna kufrin ma aha kufrin duuna kufri ibn iyo keyrkii ka hadleen kan ma aha kan maba soo gaarinba caalam islaami ilaa qarnigii sideed buu soo gaaray ama qarnigii dhammaadkiisa tataarkii baa bilaabay saa dartee aimada fahmay qaanuunku wuxuu yahay iskuma khilaafsan inuu yahay kufri mukhrij can ilmilla ah ninka ku dhaqma ama bartaaye si ummadda ugu dhaqo ama uu waardiyeeyo ama ninka ku qanca in lagu maamulo dhammaantood waa ka faraa dhiiggoodana waa bannay xoogana waa bannaan yahay ayib hawshaa waa in la ogaada wa ilayka xaakamtu fakfir laha lagu dhaaf maa qadamta waxaan hormariyey oo sayi'aada wa akhartu aan dimarsaday jamiica alcaalam aislaami konton iyo toddoba dowladoda caalam islamiga dhammaan alqawaani wadciya ku dhaqmaan hal dowlan ku dhaqmin alqawaanin wadciy aan ku dhaqmin ma jiraan cala ilaaq hawshaan hala ogaado cabdisamaan mr yani ruux muslim oo baarlamaanka kusoo sharxay baan dooranaya miya haddee inaad nimankan muslimiinta hadda ku jira dowladda inagu jira ama eh, ama maxaan ku dhahay eh, baarlamaanka inagu jira kenya hadda inu joogno inaad doorataan waa ku qasbintii inaad u codaysaan oo tiraa wardiinta waxaad difaaci kartaan difaaca waa ku qasbinta ama wadanka kaga guura inaad tiraa cabdi sax waan fadhinahay anugu oo weliga waan ku dhex noolaan kiya wuxuu u codka isii maalin gabdhaha la xidhay baan kuu soo dayn mar bangaani baan dhowr wiil kaaga soo fakin markii orodadka lagu qartaan kuu sii dayn kol eh, nidaamka la wado ama eh, mashruuca la wado ee gaalada ay wataan ay leeyihiin muslimiinta lagu baabiiyo degan kenya wixii lamida baan difaaci waan mucaaradi islaamka waxaa u taray doormukuin maxaa ku diiday haddii aad gaalnimo ka cararay waddanka waa iskaga tagtay aysan ka ahayn nimankaas muslimiinta ee baarlamaanka u socdee u ordahayaay haddayse ayagu meesha gelinays kuwooda ku kala geli ku gaaloo ka xun oo ka nijaasan oo kaafir ah oo inuu ku baabiyo doonaya gelaya kan muslimka asagee ah meesha gelayaay cala aqali taqdiir aduu dhibta u geysan maayo hadduusan ku difaacin haddaad taageertay hadduu kala dayn mahay meesha kii gala way ordahayaa marka inaad codka siisaan oo la xisaabtantaan saacadan ku oo madaarista iyo masaajidda iyo gabdhaha iyo arrintaasaan ka hadla hawshaa inaad samaysaan waaya munsiqil aqliyaad bay aduu danbaa meesha kugu haysoma asu danbaa meesha ku ku difaaca dooro hanu dooran inuu gaaloobi wax u doorataa in masaalixda muslimiinta xun ka qarto waadhaweyd waxay ogeydeen dad muslimiina lagu qartay eeraboodka gaar kala soo fakatay kismaayo yaa sii daayay nimankaa sii daayay bacd allahi subxaana wa tacaala awoodda u dhan waxay bixiyeen nimankii awoodda ka tirsanaaye muslimiinta ah min ayi daa'ifatin kaanu awoodbay ku bixiyeen idan masaarixa yararka intay qabanayaan aniga shaksiyan waxaan ku qanacsan in loo cereeyo jahannimada agteeda kama arrinta iyada isud bay diinta ku leedahay waxaa loo gelahay suurata yuusuf iyo nabilah yuusuf ijcal calaa khazaain alardi inii xafiidun caliim howlo badan baa jirsacdinsa marka weerarka jooji ama waddanka iskaga guura <clears throat> may waxaa lagu dooran qabiil iyo qoys kanaa soomaaliya kanaa oromaa kanaa maxaanku dhahayy booran ah kanaa baajuuna lagu dooran mahayo waxaa lagu dooran kanaa muslimiinta u roon una hadli kara ninku u doorta ninkana qabiila ah ogu codeeya isagu gaalnimada waxuu ka gelhaya war shakila-aan weyta iyada lanna waxaan rabnay inuu maslaxa muslimiin difaaca ninku oo ma ahayn inuu qabiil matalo inuu qabiil iyo qoys matalo madheeraaba laga soo doortay lagdheeraaba ka soo baxay gaarisu ka soo boday wajar buu ka yimi maanawf waxay ahayd in muslimiinta degan wadankan ee la kari waayo war islaam qumanoqda iskaga taba ama xaqiina dhacsada laga kari waayo inuu wuxuun ka difaaco caanadaataba ladaba qabtaay ee ma aha in qabiildoorta kuura qabiil u rabaayey inuu gaal yahay baa ku jira baabka cabtaaxa soo baxaay alaska ilaaliy hawsha ayadaa xadaana xageen mara haada fakfir la alla dhaaf maa qadamtu waxaan hormariye waahartu dib dhigay wa asrartu aan qarsoon siraystay wa aclantu aan muujiyey anta ilaahii ilaahaygii baa tahay subxaana wa tacaala allihaan caabudahayey ayaa tahay macbuudkaygii baa tahay ilaahiy macbuudkaygii baa tahay laa ilaha illa anta xadaana alwaliid ibnu saalix addabbi abu maxamed aljazari iqatun falastiini xadaana cubaydullah bni camr ibni abilwaliid aljazari can yaziid ibnu abi unaysa ninka hore asaga iqawey cubaydilah yaziid ibn abi unaysana waa iqa can yunis ibni khabaab alasadi ninkana daciif ah saduuq yukhti yaziid miyaan qoray miyaan sheegay zayd wey can zayd ibn abi unaysa can yunis ibni khabaabin can naafic jubayr ibni mudcim can ibni cabaasin kana nabiyu yadcuu rasuulka ilah wuxuu ku ducaysan jiray allahuma ina asaluka alcafi ilah waxaan ku weydiisanayaa dhaafid dembi dhaafid iyo wlcaafiyata fayoodi iyo caafimaad fi dunya walaakira aakhar adduunba aakharana cadaabkaadi ciqaabta laga caafido adduunkana fitanka iyo masaa'ibtai balawinka laga caafido iyo sifo kastoo iyo khuluq kastoo damiim ah allahuma ini asaluka alcaafiyata fii diini ilah waxaan kuweydiisana caafimaad xagga diintayda diintaada in la duro farha la geliyo halis wey iyo ahli ahalkayga ustur cawratii ilah cawrada aska i wa aamin allow iga aamin geli rawcatii cabsidayda meel kastoon ka bukoon ka cabsanaya ilah amni u badel eh, fulaynimada iyo cabsida la sheegay waxaasun iga qaad wa aamin ilaahu aamin geliyo oo nabad ka dhig rawcatii cabsida meeshan ka baqay in dhib ka yimaado waxsadni allagu ilaali min bayni yaday xagga hore iga ilaali wa min khalfi allahu gadaal iga ilaali wa can midig allagu iga jir wa yasaari xagga bidix wa min fawqi xagga sare wa acuudu bika alla waxaa kaa maangelaya an ukhtaala in la ikaayo ama la ishurqoolo min taxti xagga hoose yani si qarso in la ii diro wey uftuugid iyo kaayid bay ismaa dhihi jireen ruux isagoon ogeyn un si hoose loo dilo hebel dhimay yaa dilay mey lama wax dilay ayib ilahay arrinkaan igu ilaali isnaadu daciif lakin xadidku waa saxiix min hayr hada ariiq xadiku waa saxiix waa nabica haabita min hayr hada ariiq xadiidku mutaabic buu leeyahay cinda abi daawuud waannasaa'i bisanadin saxiix kun laba boqol buna ku iman doonaa kitaabka hadda aynu hayno xadaثna عaliي بn cabd الlahi الmadini qala xadaثna marwan بn mucaawiyaة الfazari xadaثna cabdالwaxid بn ayman ثiqة aw صaduuq qala xadaثna cubayd ibn rifاcaة الzurqi ثiqة imaam can abihi oo rifاcaةa ibn raafic الzurqi qaala oo صaxaabi ah lama kaana ywma uxudin maalinka uxud markii la gaadhay wankafa'a almushrikuuna mushrikiintina ay laabteen mise ay sii ridmadeen wey inkishaaf waxa wey waa shayga kugu soo gadooma ee saa kugu soo noqday wey ayib maxaa tiri ridmadeen sax waa somaali saxiixa caada si fican wad in badan baa lagu hanjabay ayib qaala rasul rasuulka wuxuu yidhi istawuu finaada saxaabigu la hadlay gala xataa ufniya ilaa aan ammaano calىa rabbi caza wajal rabbiga aan ammaano baryo wey baryada waxaa la rabaa ducada inaad ammaan iyo mahano ku hormariso fasaaruu saxaabadu waxay noqdeen khalfahu khalfa rasuulilah sufuufan dhowr saf bay u istaageen himashaheeda waxa loo jeeda markay dagaalka usoo isdiyaargaroobeen ee markay cararin ma wax laga hadlayo ayib faqaala nabi wuxuu yidhi allahuma laka alxamdu kulluh ilaahuma hadoo dhan adaa iska leh allahuma laa qaabida wax gacan ku qaban karaa ma jiro ama diidi karaay limaa basata waxaad agu fidiso walaa muqariba wax soo dhoweyn karaa ma jiro limaa baacata waxaad u fogayso walaa mubaacida wax fogeyn karaa ama qarin kara ma jiro limaa qarabta waxaad soo dhoweyso walaa muctiya min bixin karaa lama arko limaa manacta waxaad diiddo walaa maanica waxood istaagi karaa ma jiro limaa acdata waxaad bixiso allahuma bsut allow fidi calayna min barakaatika ilah barakaadkaada iyo khayraadkaada qaybo kamida noo fido wey iyo waraxmatika naxariistaada iyo wafadlika dheeraadkaada iyo wa risqika irsaaqadaada allahuma inii as'aluka alla waxaan ku weydiisan annaciima almuqiim nicmo joogta ah alladii naciimkaasoo laa yaxuulu aw laa yuxawalu aan la wareejinaynin ama laa yaxuulu aan wareegaynin walaa yazuulu aan zuulayn ilaah nicmaaan dhammaanayn baan ku weydiistay waa iimaanka ah allahuma inii asaluka waxaan ku annaciima nicmad iyo gallad baan ku weydiisan yowma alcaylati maalinka faqriga maalinka saboolnimo iyo dad yaraan iyo gacal la'aan ama xoolo yaraan la dareema alcayla maalinka baahida wey walamna aamin baan ku weydiisanay iyo cabsila'aan yowma alxarbi maalinka la dagaalamayo marka la balgamayana cabsidun ay ka baxdo shirkaada oo dagaalantaa la rabaa cadowgoodan aada ka baqin allaahuma caa'idan xaala kawniya caa'idan aan ku magangelanayo bika adiga min suu'i maa actaytana waxaan si xumaantiisa rabba kaa magangelaya wa cinda anasaa'i allahuma inii caa'idun alla waxaan ahay mid ku magan gelahay maxaan kaa magangelayaa bika abaan ku magan min shari maa actaytana waxna siisa wixii lagu siiyey waxaa laga yaaba inaad ku kibirto inaad abaalgudkii la iman weydo inaad shukrin weydo inaad nicmada waajibkeeda garan weydo idan shar buu leeyahy wa min shari baan kaa magangelaya maa manacta mina waxaa noo diiday wixii rabbi adag kuu diiday ee kayrka alla siiyey shar buu leeyahay waad xasi ruuxi waad la dagaalami waad la celoobi shar wey lama ogola allahuma xabib ilayna aliimaana ilahu iimaanka na jeclaysii wazayinhu alla ku qurxo ku xarar fii quluubina qulubtayada wakarih ilayna alkufra allow gaalnimadana necdoosi walfusuuqa iyo faasiqnimada diinkabixidda iyo walcisyaan allaw lagu gacansayro wajcalna allaw naga dhig min araashidiina yani inta hanuunsan ee toosan allahuma watawafana muslimiin allaw anagu muslimiin oorso nafta naga qaad wa axyina muslimiin annagoo muslimiin noole intaan nool lahay wa alixqna bisaalixiin inta wanaagsan allowna haleeshina raaci naga dabagee ayra khazaya anagoon ahayn kuwa hoogay jamc khazayaan wey walaa nafsooyni kuwa la fitneeyey yani markaa ilow nafta naga qaadi anagoon ayaan darayn oo diintada ku xumayn xaggana aan fidnayn sida allow nafta naga qaado allahuma qatil alkafara ilaahw gaalada halaag baabi'i wey alladiina gaaladaasu yasuduuna ummadda ka hortaagan can sabiilika jidkaada maanta wadaadihi jooga waxay ahayn gaalada lama habaari karo wadaadda sacuudiga jooga oo heerka kibara culamaa ka mida ah. sida saalax alfawsaan rag lamaxadn gaal lama habaari karo ma banaano xadgudub weeye ilah yuhuudda baabi'in salatin haysata mamnuuc ah, hallin hallin umaaga shaaron iyo eh, benyamin netanyahu iyo howlahaas eh, min nin qabsada laakiin iطlaaqa mamnuuc wey nabi maxamed wuxuu yihi allahuma qaatil kafara aladiina yasuduuna can sabiili gaal maanta aan diinta ummadda ka hortaagnayn miyaa jira filcaalam maanta ma laga hayaa dowlad gaala ah oon muslimiinta maanta col lahayn laa walaa tan kenya joogta ma jiraan adduunka gaal maanta muslimiinta aan col u ahayn ma jiraan hada khayru shaahidin saas weysh wayukagibuunaka beenaya rusulaka nin kasto gaal kastoo nabi maxamed beeniyey kadaba rusula jamiican man kafara biaayatin waaxidin min alkitaab faqad kafara jamiic hal rasuul ninkii beeniyey qur-aanka caddeeyey kadaba qawmu luutin almursaliin kadaba qawmu nuuxin almursaliin baa qoran qur-aan ku taalla idan qawmu nuux waxay beeniyeen nabi nuux keligii mooyeen marka la fiiro waaqici jiray laakiin hal rasuul ninkii beeniyey rasulso dhan bu maxaa yeelay rasuulka xagga gelin min cindi illah min cindi idan hal aa beniso jamiic rusul waa benise hal aayada ku kufrida jamiica kutubay ku kufriday marka iska ilaali hawshaagada wajcal allahu yeelbe calayhim cala safara rijzaka ciqaabtaada dulligaa alla saar wey dulli alla saar wey iyo wacdaabaka cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj wuxuu soo guurinayaa kamaa fii muwaطa'i maalik wasanada daarami wacinda nabi sheekh wuxuu soo guurinaya waxaan soo gaaray asxaaba rasuuli illaah fii ramadaana walaa fii hayri marka la gaaro kaanuu yalcanuuna wayadcuuna calى ahli اkitaabi wاlkafara wالnasara wاlmuxjiin waana صaxiix haddana waxaanu maraynaa lama habaari karo axmed shaakir baa calacalay wuxuu leeyahay kitaabkiisan taxqiiqu ku leeyahay tirmidi wuxuu leeyahay maanta waxaanu maraynaa xilli xataa aanu dabnay in gaala la habaaro maalmo dhaweyd baa sigidka laga qunuuday xoogow oo la habaaray nasaarada ku soo duushay soomaaliya niman baa masaajid ka carar weelka culimada niman baa qabsaday soomaaliyeed waxay dhaheen waa walaalkaas wiilashaan habaaraysa wiilashaanadii baad habaaraysaa garbaada loo dhigtay wiilal baa laga wareegay ayib warkaa war cad wey inta hadda caawa barkin baa dhibsanay iska dulqaata dhib ma leh <clears throat> allaahuma qaatil ilkafara ilahu gaalada baabi aladiina kuwaasu uutu lkitaaba kitaabka la siiyey ilaaha alxaq xataa uutu lkitaab yahuudi nasaa nabiga tilmaamay gooni tilmaam ilah alxaqi yaa ilah alxaq xaqa ilaahaysiyo ama ilaahygii xaq ahaayow yani waxaa weyaan kuwa ayaga baabiya qaala caliy bn madiina wuxuu yidhi wasamictu min muxamed ibn bashir baan ka maqlay wa asnadahu xadiiku waana isnaadiyey walaa ajiiu bihi hadda ma keeni karo sanadkii buuri sheekhaa kalena waa ii sheegay xadiidka bisayd buuna igu sheegay laakiin hadda ma xusuusta sanadka intaana nagu feegaan xadiiku waa xadiis saxiixa xaakim baa saxiix yeelay haytami sidoo kale ama asagu dahabi waa ka hadla xadiidka laakiin sheekh baa naqdiyey kitaabka taqriibi fi tafsiir alghazali marka la marayo hada wabilahi atowfiiq